بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii koobaad ee ka mida min kitaabi qasmi اlfay wاlhaniima intayna cashirka bilaabin bacdu alaba waxay leeyihiin asalkii xalay aan soo maray qaacidadii ahayd kullu takmilatin caadat ila اlasli biالnaqdi aw اlibطaali lam tuctabar ama waa la ilqaynaya la tuurahaya meeshay ka soo gashay baab اlwadiica ama masalaة الraddi wاtalaf baanu noo cadaanin marka waa inaga soo maray kitaab baab اlwadiica asalkiisuba waa farca min alwakaala inaga soo maray waa amaana ama waa wakaalo istinaaba oo fii xifdi اlamwaal inay tahay wadiicad soo martay ayada iyo wakaanla isku baabba yihiin wixii loo shardinayay wakiilna loo shardiyo muudac wixii muwakil loo shardinhayana loo shardiyo maaliga ama muudica loo shardiyo marka asalka guud ay u ilaalinayso ay nagu filan tahay wadic waa maxay waa in amwaasha la ilaaliyo wixii adugu aad xifdigiisii kari weyday ama wakhti aad u weyday in walaalka aad wakiilato ama aad ku ammaanaysato asalkaa weeye asalka guuda loogu talagalay wadiicada haddii laakiin markaan u nimaadno ninkaad wax u dhiibatay uu ku yidhi wuxuu kugu soo celiyey xoolahaadi waa ku siiyey ama way geeriyoodeen ama way dhinteen wuxuu sheeganhayaa shay mukhaalifa ah lilasl lianna alasl waa maxay waa cadamu اraddi alwadiicati ilaa maalikiha alasl waa cadamu talafi اlwadiicati lianna way noolay markii lagu dhiibay faracaas ama masalada haddaan camal siino oon dhahano muudacow ama ammiino warka lagaa dhagaysan mahayo ilaa aad ku sugto bibayina waxaa dumahaya asilka dhannaa ee wadiicada ahaa ee wixii anu aan ilaashan waa inaad ii ilaalisaa iyo is-aaminiddii baa meesha ka baxaysa sidaa darteed lama icmaanhaya asalka asaga bimacnaa faraca asaga masalada ayada ah lianna ayadu waa takmilo الrad iyo dacوa اtlf waa maxay kulligeed waa takmila asalka maalka in la ilaaliyoa bay takmilo oo maalka la ilaaliyo isku ogaaya haddee sheegashadaada waa inaan la yeelin oo dhimashada waa inaan la yeelin haddii la yidhaahdo takmiladan oon camal siino waxay burinaysaa baalodiic o dhan baa dumaya marka cilaaqada waa sidaa wa laga hadlaayo marka wax ishkaala ku jira ma jiraan waad fahanteen baan malay waxaa marka takmilada waxaan u ma takmilada iyo iyo alaslu cadamu الraddi wa cadam اlqabdi wa cadam الtalafi asalku marka waxaa looga jeedaa dhowr goran waynu soo sheegnay waa kul ma sabaqa fi اlwujuud اlxisiyi ayib kaasaa asal la yidhahda shay walbo hormaray oo xaaladda hadda laga wada hadlaya ka horeeyey hadda sooma sheeganin ninku inuu neefka dhintay ama uu kuu soo celiyey waxay ka horeeyeen baa asal loo jeeda siisoo wixii saabiq ahaa ama hormaray fi lwujuud اlxisiba hadda looga jeeda asalku intaa wey shayga asagoo asal laguu leeyahay wuxuu yahay farac masalo dhan iyo baab dhan buu farac ka yahay marka asalka la sheegay iyo takmiladii baa isu siin qaban weydaan malaynaya waxaa looga jeeda sidaduba takmiladu shuruud baa takmilo noqonaysa shuruud baa takmilo noqon mawaanic baa noqon shay walbao maqsad weyn dhammaystiru ah ayaa takmilo looga jeeda intaa weeye marka ama shardi ha noqdo ama sabab ha noqdo ama maanic ha noqdo ama asal guud ha noqdo marka oo baab hoseeya saas way macnuhu marka waana qaacido guudo meel walba timaada ti marna waxaa laga cabiraa waad aragteen baan u malay mararka qaarkood shardi walbo la fulin waayo har walbo ay ummaddu taxqiijin waayaan lam yuctabar shuruudda jihaadka shuruudda qaadiga shuruudka imaamada shuruudda mxuu ahaay cadliga marati kacaya shuruudda shaahidka shuruud badan baa marka wadcigu isbedelo laga tegahayaa maxaa yeelay shardigu wuxuu ahaa takmilo baabu shahaada takmilu u ahaa dhammaystir buu ahaa baabulimaama qaadiga iyo mujtahidku wuxuu ahaa dhammaystir haddii marka shardigaa la'aantiisii qaadiba aan la helaynin maxaan lehnaa shardigaa inaga daaye wixii shardigaa laga waayey laakiin inta kale laga helay aan qaadi ka dhiganno imaam ka dhiganno qaadi daruura meesha laga keeno way meelo badan bay qaacidadu gasha marka aynu ka socon kitaabu qasmi اlfay wاlhaniima wuxuu baab yahay qaybintii fayga iyo haniimada faygu waa min fa'a yafiu fayan waa min alrujuuci wاlcawda waxaana looga jeedaa xoolahan iyo hantida adduunka taalla ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ugu talagal sida adilo badan ay tilmaantay in loo kaalmaysto daacadiisa iyo cibaadadiisa ninka hantiyo xoolo aan u kaalmaysanaynin alla cabsidiisa iyo cibaadadiisa xoolahaasi dulan buu ku haystaa iyo xagdaro haddii markaa xoolihii gaaladu ay haysteen hadde waan isla ognahay ilaahay khayrkii bay ku caabudaan allay ogu sharig yeelaan shirkiga gaalnimay u kaalmaystaan ma astaahilaan marka fii nadar shaaric inay iyagu ilaahay ku caasiyaan ay ku bardodamaan markay hantidaa ka soo noqotay ani laga haniimaysto ama ay ka caraan ay ka baqdaan ay muslimiintu helaan waxaanu leenahay waa fay waa waxay xaqdarro ku haysteenoo soo laabtay hoos arooryaad baxay oo dib u soo noqday wey oo casarkii markii la gaadhay dhanka kale usu wareeji marka bixidda ay baxeen saakee hoos ku dheeraaday qoraxdu markay xag ka timid ha u bixin weye galabkii tii soo noqoto wey maxaa yeelay annaga nagu soo noqon doonta min faan yafiu fayan ama alhaniima waa faciilo bimacnaa mafcuula ah, maqnuuma eedna waa isku mid kala qaadidda fay iyo haniimo la kala qaado waa istilaax fiqi ah waa isilaax iqia waa curfi iia ma aha curfi luawiah min xayu lua haniimo iyo fay waa isku mid curfiga luqadu waa sida amaa fuqahadu ayaa waxay damceen in labada baab kala duwan inay labada baab kala duwan saasay marka u kala qaadeen xagga tartiibka faniga ah dhowr dhowr kitaab yay aimadaanada isku maandhaafaan qaabka loo tartiibin lahaa kitaab aludxiya kolo meesha la dhigi lahaa kutubtu waa isku maandhaafaan kitaab اlcidqi meeshuu munaasib ku noqon lahaa waa isku maandhaafaan kitaabka hadda aan taaganahay kii aan ka soo tagnay xataa inaan baraarujiya kitaab اlwadiica xataa waa isku maandhaafaan aimada qaarkood sida abu isxaaq ashiraazi kutubtiisa asagu kitaab اlwadiica wuxuu daba dhigaa kitaab اlwakaala waana meeshii munaasibka ku ahayd ayib aimada qaarkoodna meeshay wadiicadda taallo yay dhigeen hadde manhaajka ka mida waxayna u dhigeen waxay leeyihiin kitaab اlwasaaya iyo wadiica isku dhow maxaa yidha wasaaya waxaa ku jira wasi baa ku jira wasiguna hawshiisu waa ama hanti baa lagu aaminaya mas-uuliyad waana amiin jumlatan wa tafsiila kadalika alwadiica waa maxay hawsheed o dhanba waa ammaano jumlatan wa tafsiila marka qolyo halkaasay mulaaxadeeyeen nimanna waxay dheen maya maadaama wadiiciya oo kale isku baab yihiin halaysdaba dhigo kitaabu tanbiih iyo mahadabkiisaasoo ku socda marka wadiicada kitaab اladaaxi aw aludxiya kitaab اlcidqi waxay kaloo isku mandhaafeen kitaab اlqasmi اlfay wاlhaniima iyo kitaab qasmi sadaqaad oo soo socda asagoo laftirkiisu aimada badankood waxay dhigaan kitaabu qasmi اlfay wاlhaniima de waa kitaab اljihaad dhammaadkiisa in la geeyo kitaab اljihaad intaan jizyada iyo caqdu dima la gaadhin iyo hudnada iyo halkaa in la dhigu munaasib ku yahy waana sida aimo badan ay yeeleen aimana halkan ay dhigaan aimadan halkan dhigay waxay un daba taagan yihiin wax ay fiiriyeen munaasabo ma jirto waxay eegeen usuushii madhabka alimaam اlmusani mukhtasarkiisa ayaa sidan u qoran imaamaxarameyn baa nihaayaha ku sharxay kadibna asna halkan buu keeno weliba asagu wuxuu ka muujiyey inuu ka xun yahay qaabka uu musani yeelay abu ibraahim kitaabka haddana wuxuu yidhi waan ku qasbanaya inaan maro siduu asagu yeelo aan sharxo un ku socdo haddaba mar haddii nihaayihi sidaa yeela nihaaye nimanka ikhtisaariyey khazaali kutubtiisii wasiid basiidkii iyo wasiidkii iyo wajiiskii kulli sidii uu ku socday nihaayihii ala cala mukhtasar اlmusani bay mareen wajiiskii sidanuu maray muxararkuna waa maxay raafici waa mukhtasar min kutub اlghazali oo wajiisku waliba daba socda nawowina waa maxay isaguna wuxuu sii daba yaallaa muxararkii raafici marka saasay ardada isu daba taagan yihin ayago wadaadaha marka ariiqada ninkii raggii daba jooga musani mukhtasarkiisii nihaayihii basiidkii wasiidkii wajiiskii muxararkii minhaajkii ariiqanay ku soconayaan nimanka laakiin ciraaqiyiinta ah ee dhanka kala mara sida abu isxaaq ashiraazi oo kale waa maxay warkooda waa cad yahay kitaabu qasm اlfay wاlhaniim wuxuu yaallaa fi awaakhir اljihaad kitaabu qasm الsadaqaat fi awaakhir kitaab الzaka sadaqaad weeye tadawucoo la qaybinayo kitaab aakhir الzaka waa in la dhigo saasa iyagu ku socdaa marka laakiin dhibba ma laha aynu ka soconna insha allahu taala sheekhu wuxuu yidhi raxmat ullaahi tacaala calayh alfayu faygu maalun weeye xasala min kufaarin maal ka yimid weeye gaalo bilaa qitaalin dagaal la'aan maaluntaasi qolyaa xoogoo bushiyo inuu maa yidhaahdaa ficnaad lahayn bay leeyihiin alfayu maa xasala min kufaarin bilaa qitaal oo laanka layskaba gooyo maxaa yeelay waxay leeyihiin wax walbaoo gaalada laga helo ama maal ha noqdo ama yuusan maal noqone bilaa qitaalin fay wey halkaa marka waxay kuu ishaarayaan khamradii muxtaramada ahayd ay haddii laga helo kilaab laga helo nijaasaad waxyaaba mutanajiso nijaasada lagu intifaaci karo intifaac mubaax hadii laga helo kulli waa maxay ikhtisaasaad waa mubaaxaad laakiin maal ma ah laakiin waa la dheefsan karaa eygii baa la dheefsan oo khamrada muxtarameed baa la dhigi meel ilaa ay ayadna maal isu bedesho waaga dambe nijaasaadkii loo ama iyada calaf looga dhigi lahaa ama muxuu ahaa dugaaga lagu ugaadho waxaasoo dhan marka maa in laga maalka la gooyo ayaa ficnaan lahayd liyashmala alamwaala wاlاkhtisaasaat bay leeyihiin saasay u jeedaan wadaadaha bushiyey lafdiga asaga dhibba ma laha alfayu faygu waxaa weeye maa xasala wixii ka yimid min kufaarin gaala laga helay bilaa qitaalin dagaal iyo wa khaylin farda kicintood iyo wa rikaabin geel rikaabku waa waa geela weeye marka waa waa jamac aan lahayn laa mufrad laa waaxida lahu min lafdihi bay yidhaahdaan waaxidkiisu waa raaxilo mufradkiisu ama waaxidkiisu waa raaxilo rikaab marka ma mufrad min lafdihi laakin wuxuu leeyahy mufrad ama waaxid min macnaahu buu leeya waa ah kajizyatin wacushri tijaaratin wmaa jalow canhu khawfan wamaalin murtadin qutila aw maata wadimiyin maata bilaa waariin fayukhamasu marka tacriifkii fayguu ku waana kuu sheegay inuu yahay iska tacriif istilaaxi ah si kala qaado haniimadii ay lahaayeen mujaahidiintu khumusna meel lagu bixinayey iyo faygii badankii uu qaadanayey dadaan mujaahid shuqul ku wuxuu sheekhu yihi meesha iyada ah waijaafi khaylin wa rikaabin waa iska haalib waa kalaam kharaja mahraj alhaalib ama waa hadal lagaga dayanaya kitaabka qur-aanka ah famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab tabaruku weeye maxalu shaahidku ama shardigu waa bilaa qitaal faqad waa maa xasala min alkufaari bilaa qitaal hanti walba oon gaala ka helo dagaal la-aan ayaa waxuu noqon hayaa fayd marka ama farda aan kicinno ama aan guluf geel kicinno ayib kala qaad ma laha inuu dagaal la'aan hawsha ku timaado umbaa sharda waijaafi khaylin guluf farda aan mxuu ahay aysan jirin iyo wa rikaabin ka jizyatin jizya wey jizyada koodhiga ama gabarada laga qaadahaya gaalada nagu hoos noole ahlu kitaabka ama kayrkoodba ah haddii calaa ra'yi bacd ahli cilmi la fiiriyo waa waa fay leanna waa maal aan helay min kufaarin bilaa qitaal wa cushri tijaaratin ganacsi cushurkii waa inu soo marray kitaab sunna ku soo marray gaalada hadde waddanka islaamka haddii cahdi noo dhexeeyey iyo haddayba xaarbiyin yihiin hadday yimaadaan ganacsata iyaga ah oy badeeca ku caddaystaan ama waddanka islaamka dhex mara ayagoo ganacsanaya waxaa laga qaadi jiray cushur baa laga qaadi jiray ama ka badan rubuuc baa laga qaadi ka yar mar waxaa laga qaadi ulud kolba sida loo arko hantida intay dhan tahay iyo tabartu bay ku xidhan tahay waan ra'yulimaam alcadan bayna u khuduucaysa tijaaradaas waxa laga qaadaya mushqaayadda ah ee canshuur ahaanta ah ee gaalada laga qaadi jirayna waa maxay waa maal kufaar xasala bilaa qitaalin waafay iyo wamaa jalow canhu waxay ka baqdeen way ka kaceen ayagii baa ka yaacay muslimiin baa soo socday maqleen waa laydinku soo dhow yahay bay maqleen waa laydiin middilisanayaabay maqleen maalan wamaa jalow canhu waxay ka carareen ama ay ka baqdeen khawfan cabsi darteedna waa lamid shardi maaha hoofka xataa shardi maaha hoofku labtukiisu shardi maaha hadday ka qaxeen oo dan kale oga tageen laabtirkeedu waa maxay wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa fayb isu bedelaya wa maali murtadin maalkii murtad baa asaguna fayga ah goorma wamaa limurtadi mujridkaasoo qutila la dilay aw maata ama gaalnimada ku dhintay asaguna waa min alfay murtadkii haddii la dilo ridadii loo dilo ama iskiiba u dhinto bahalqaniino xoolihiisa iyaguna waa fay maxaa yeele waa xoolo ka yimid min kaafirin bilaa qitaalin ayb marka adigu culamo badan mxuu ahaaye murtadka xoolihiisa baabulhaniimay geliyaan haddii la dilaba hadii maxaa yeelay dagaal buu ku yimid wadaadana waay leen maya waxaa weeye fay wey sidiisuba ila nin la qabtay wey nin la qabtay oo maqduuru calayhi ah kurkan la gooyey ama iska dhintayba markao xoole ku yimid si qabow oo dagaal la-aana fay annagu halkaasa mara daliilkan u daliishan annaga shaaficiyada in maalun murtad uu fey yahay waxaa weeye xadiidkii bara ibnu caazib fi sunan ninkii guursaday ama aroosay aayadii kadibna nabigu u diray waxda caskariya ee la soo dilay xoolihiisina la soo qaaday kadibna nabigu uu takhmiisiyey wajacala maalahu fayan wakhamasahu marka halkaasaan ku dhagnay fayan waxaana laga yidhi haniimatan buu noqon lأna alfay wاlhaniima fi curfi اlcarab wاluga اlcarabiya waxaa weeye waa haniimiya fay waa isku mid eraygana mar haddaan la haynin luga carbeed oo ka tafsiilisa afan curfi shaaric aan ujeeda aan lahayni waa in luqada loo laabto luqaduna alfay wاlhaniima waa shay waaxida marka xadiidku kuma caddo daahir ma aha calaa madhabikum shaaficiyi aaniya nabigu ciidan buuba dirayba raayi iyo bandiirad iyo calan babanhayu u dhiibay ninkaas soo dila bu hawshaa dagaal baa lagu keenay qadiyadda waa qadiya lagu keenay dagaal waxda caskariya macaha liwaaha wa raayatuha wa amiiruha kadibna murtadkii baa laga farxashay xoolihiisina waa la keen marka adugu xadiidka waxaan ka ahayn oon masalada u daliishano maalulmurtad idaa qutila aw maata inuu yahay fay ma jiro idaa maata way roonta oo waa maal ku yimid bilaa qitaal oo waa daahir in maalkiisu markaa noqonaya fay laakiin ishkaalku waa marka lagu dilo calaa riddatihi xarban ama mxuu ahaay ciidan loo diray ama intii lasoo qabto waa suurka la gooyo lanna qitaal wey waana qatli hawlbaa fushay meesha ka fushay aduu xadiidkaasaan u daliishanaa adilo kaloo hadda aan xusuusta ma jiro amaamadu ay sheegeen waa masala laisku hayoon almuhim maalu murtad ظaahir nas waa aragtaana wuxuu sheekhu tilmaamaya wuxuu un fay noqon ama hanti ama la qaadan karaa marka murtadkii la dilo ama asaga uu dhinto intuu nool iyo xoolihiisii milkigiisii ku jiraan lama taaban karaa ka muuqata shaaficiyo badanna way maraan wayna soo noqon doontaa meelo kale ishaaraad sawaabkuna waxaa min xayu daliil maalmurtad dhiiggiisu hadduu markuu bannaanado iyo isaguna bannaan yahay murtadku hadduu gaaloobay diinta islaamka ka baxo maxaa bannaanaaday maalkiisi maalku wuxuu raacaa dhiiggu raacaa dhiiggu hadduu ku bannaanaado bilkufri maalku kama hadho dhiiggu hadduu ku bannaanaado bilkufri maalku kama hadho dhiiggaadu hadduu xaaraan noqdo adoo gaal ah maalkaada wuu bannaanaanaya adoo gaal ah dhiiggaada hadduu xaaraan noqdo maalkaadu inuu bannaanaa laga yaaba haweenka gaalada lama dili karo caruurtoodana lama dili karo birmageydaa la yidhaahdaa laakiin markaanu duulaynan khanimaysanayno haweenka xoolahoodaan ka bilaabayna oo carruurtaan ka bilaabayna la socdaa dawsha iskuma xidhno maalkoodii iyo iyo xoolahooda ayib laakiin damul bini aadamka dhiigoodu haddii gaalnimo lagu banayso sharcigeennu maalku waa raacahaya saas darteed nabig wuxuu i waxaa la faro umirtu an uqaatila الnaas xataa yashhadu an laa ilaha illa اllah maxaa u dembeeyey faidaa qaaluuha maxaa lasku xidhay faqad casama minii dimaa'ahum wa amwaalahum way wada socota hunaa marka murtadku damkiisu wuxuu ku bannaanaaday bilkufri waridda famaaluhu waa tabc lidamihi hada huwa sabab saa darteed markuu ka hadlayay abu xamed alghazali kitaabkiisa fadaaix اlbainiya fadaaix اlbaطiniya wuxuu rajaxay ra'yiga odhanaya isagoo nool marba hadduu rido maalkiisu waa xalaal haddii sir iyo saaq lagu qaadan karo wadaadaha yidhi intuu ka dhiman hayayaan maalkiisa la banaysan waxay milicsadeen xuquuq baa ku tacalluqday leeyihin islaantii baa laga yaaba inaysan ridoobin ayadu caruurtiisi baa laga in ridoobin daymay muslimiintu ku leeyihin ninka muslimka ku dhex jiray dad buu la macaamilahay ammaanooyin iyo hanti iyo xoolo badan ninkan waa nin aafaysanoo xoolihiisa lagu dhegan yahay inta uu ka dhimanhayo ama ansuurka ka qaadayno xoolihiisa yaan la qaadan halkaasay milicsadeen marka macaani kale fiiriyeen amaa nas daliilku daahir saasuu ku yahay wuxuu idhi sheekhu wadimiyin maata mid dimi oo dhintay bilaa waariin waari la'aan waari ba haddii loo waayo iyo waari xaaiz ah haddii loo waayaba waa isku mid yani dimbi baa kitaabi ama yahuudi ama nasraani dhex joogaa dhintay wax xoolihiisi qaatana waa la wayo dhaxala baytmaalka muslimiinta afrika dhiganaya waari baa loo helay laakiin waa waari hayru xaaiz ah intii soo hadhay ayaa fay noqonaysa fa yukhamasu ljamiic marka wixii lasoo sheegoo dhan maalkii xasala min kufaarin bilaa qitaal iyo maal iyo jizyadii iyo cushru tijaarihii iyo maalu murtadin iyo dimi bilaa waarid kulli fayuhamas waa la takhmiisinaya masalada fayga in la takhmiisiyo bimacnaa shan madax baa laga dhigi xoolihii fayga la ahaa sad shan isla eg baa laga dhigi ayib markaasaa khumuskiisii lagu bixin meelahu sheekhu soo wado sida haniimada loo takhmiisiyo waclamu anna maa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusa soo ma ahay sidoo kale shan isla eg buu faygu noqon ba anagu shaaficiya qabna wa ana alqowl aljadiid lilimaam الshaafici qowlka jadiidka aad baa loo weeraraa ibnu mundir wuxuu hi fi اlawsط lam yaqulhu axadu qabla الshaafici in fayga la takhmiisiyo shaafici axad oga horeeyay anugu ma ogi buui kadalika alimaam maxamed xasan aljawhari kitaabkiisa nawaadir اlfuqahaa asna wuxuu yidhi waajmacuu ila shaaficiya shaafici ma ummaddu waxay ku ijmaacday inaan fay aan la takhmiisinaynin asna wakadalika ibn rushdi kitaabkiisa bidaayat mujtahid waa garanaysa asna wuxuu ihi lam yaqul dalika ila shaafici marka waxaa weeye waa ijtihaad aan shaafici looga horaynin bay a'imadaa leeyihiin ayb annagu marka qowlka qadiimkaana waa cadam الtakhmiis hunaa waxaan haynan ka hadlayno waa alqowl اjadiid alqowl اljadiid ama alqadiim waa cadam الtakhmiis bal jamiic اlfay waa limasaalix اlmuslimiin faygoo dhan masaalix اlmuslimiin baa lagu bixinaya marka takhmiisku waa ra'yiga marka anagu aan la tafarudnay aima alaaana cadamu takhmiiskay qabaan abu xaniifa iyo maalig iyo axmed iyo sidaa qadiimka ayay taageersan yihiin jadiidku muxuu ku salaysan yahay jadiidku wuxuu ku salaysan yahay baab اliطlaaqi wالtaqyiid waxaan leenahay haniimadu waa la takhmiisinaya afar madaxna waxaa iskale mujaahidiinta khumusna waxaa iskale shan meeloodba loo qaybiyaa qur-aanku sheega haddii ayb kadalika alfayna waxaan leenaha waa nooc min alhaniime meesha haniimada la mariyey yaan marinaynaa waxaa la yidhi fayga laguma sheegin takhmiis amaa haniimadu shaaricu wuu shan madaxeeyey shan isla eg buu ka dhigay laakiin faygu lama madaxayn lamana qaybin marka waxaa waa min baabi اliطlaaqi wالtaqyiid faygu aayaddiisa waa muطlaqo aayadda anfaale haniimadana waa muqayado idan fanaxmilu اlmuطlaqa cala اlmuqayid baan ku xambaaraynaa saan kafaaraة الظihaari iskugu xambaaray kafaaraة اlqatli fii iimaani الraqaba xukumku waa maxay waa waaxid bay dheheen waa maxay waa maal ka yimid min alkufaar laakiin waxaa kala duwan sababka kana biqitaalin baa lagu keenay oo haniimada ah kana bilaa qitaal baa lagu keenay mawaadicdana waa mawaadicii lagu isku xambaari jiray mulaq iyo muqayadka bikhilaain bikhilaafin marka halkaas anagu aan maraynaa waxaa lagu ishkaalku noqonayaa ama haniime iyo faysku mid ka dhiga ha kala qaadina oo faygu waxaad siisaan xukmu اlhaniima oo dadka haniimalaha u dhiiba ama siduu ilahay u kala soxay u kala soxay shaaficiye marka qowlka jadiidka weerarkaas ayaa ka jira aan ka soconno sheekhu marka muxuu ahaaye wakhumusuhu likhamsanti intaynan marka gaadhin haddee haniimadu waba soo socota way u dambaysaa amaa faygu asagu intuu nabigu noolaa asagaa maamulayey hadduu nabigu geeriyoodana kolba mas-uulka iyo amiirka markaa jooga iyo umbaa maamulaya bartuu nabigu ku bixin jiray iyo meeluhu marin jiray iyo la marinaya sida haniimada loo ilaalay xaqeeda ee laskaga dhlaiskaga dhowrahayaa fayguna ma aha waa masaaib muslimiin ha ah laska booba lama ogolo ayib saa darteed xadiidka ibn cabaas fi saxiix bukhaari waayri wafdiga cabdilqays markuu nabigu iimaanka u sharxaaya lana ballamay wuxuu ku yidhi waxaa ka mid ah iimaanka wa an tuadduu alkhumusa min almaqnam inaad dhiibtaan khumuska haniimada marka axaadiis badan baa ku timid adilo badan suuraة اlxashrna hadee asalba ayadaa u ah masala lfay wa khumusu khumus lfay haddii aan anagu qabno fa yukhamas faygii shan madax baa laga dhigi la yidhi madaxa koobaad ee shanaad yaa iskale wa khumusuhu ay khumus lfay shan meelood meel likhamsatin shan ruux baa iskale shan kooxood axaduhaa midkood waxaa weeye ama masaalixu lmuslimiin danaha guud muslimiinta lagu bixin kauquuri furimaha jamcu aqar meesha furinta ahee cadowga laga filhayo inuu ka soo galo ama muslimiinta uu ka waxyeeleeyo ee gaalada dariska aan kala nahay aan iska kulaaxayno meeshaasaa ciidan iyo cudud iyo rag laiskugu geyn biilkoodii xoolahoodii noloshoodii hubkay ku dagaalami lahaayeen waxay gaal laskaga dhicin lahaa halkaas laga buuxinaya iyo wlqudaati maxaa yeele waa maslaxa caam ah dan guud weeye haddii meesha aan lagu bixinin awood lagu bixinin guryaha laiskugu soo geli weeye iyo wlqudaati qudaada muslimiinta biilkooda iyo noloshooda lagu bixin nimanka qudaadda muslimiinta kale xukumahaya maxkamadaha fadhiya haddee dantoodii waxay idinka idiin xidhan yihiin waaga waaga bidhiisu soo fadhiistan gabalkaa ugu dhicisu u fadhiyo ee dood u qaaday u dhegaysa u xukumaayo markayuu u fadhiyaa biilkiisii caruurtiisii xasaskiisii waalidkiisii ubadkiisii danihii adugu aad lahayd buu leeyahay waa nafleey adugu kuu fadhiyaay soo in laga warqabo maaha marka waxaa wey waa in asagana hawshiisii meel la sa iyo culammada muslimiinta ee marka muslimiinta danahooda guud qabanaya marka waa iska amilo ee ma aha xasri aimadaa ka mida amiyat lmasaajid muadiniinta nin walba oo camalkiisu u laabanayo linafci lmuslimiina caamatan ayaa meesha soo gelay nin walbo danguud muslimiinta u haya ayaa la rabaa in faygaas laga nooleeyo oo xaalkiisa laga ogaado oo laga asturo ceebtiisa iyo dhibkiisa muslimiinta yuqadam waxaa la hormarin alahamu falaham wujuuban weeye khumuskii fayga shan meelood me meesha u horraysa waxaa la hormarinaya alaham falaham waana ma maxay alaham falaham waa wujuuban maa ah ikhtiyaar iyo nadbi waa waajib waana sad thuquur hadda uu ku bilaabay sheekhu ilan hadda huquurtii iyo qudaadii iyo culummadii iyo muadiniintii amada kulli waan sheegnay laakiin intaasoon wax la siinin ba wax lagu hormarinhayaa raggii ragga naga xajinhaya naga dhicin lahaa sadde huquur baa lagu hormaraya waani kooxda labaad ee qaadanaysa khumus lufay waxaa weeye banu haashimin walmualib wa banu lmualib reer bani haashim qoysku nabigu ka dhashay iyo banulmualib iyo reer bnmualib marka mualib iyo haashimna waa in cabdimunaaf waa lama nin walaalo oo waliba ashiqaa isku aabbi isku hooyeah ayib wiilashoodii iyo ubadkoodii baa loo jeedaa yashtariku اlhaniyu midka eh, hodanka ee tanaadka wadaaga iyo wlfaqiiru midka saboolka iyo wnisaau dumarka iyo labka kulli waa wadaagahaya sahmigaasi waxbaa laga siinaya waa maay hadda waxaynu ka hadlayna khumusulfay baa loosii kala jebiyey an isleeg xisaabtu markan waa min amsatan وaishriin isagaa an loo sii kala jebina waad aragtaa ayb marka reer banu haashim baa iyaguna hadee la siinaya reer banulmualib baa la siinaya wiilashoodii iyo waxay ka tageen iyo faracoodii lab iyo dhadig la kala qaadi maayo agga waxsiinta aqiir iyo ani la kala qaadi maayo agga waxsiinta maxaa yeele waxaan leenahay waa kal miiraa dhaxalkuba haddii nin walba wuxuu qaadanayay oo waaridka aniga ah iyo waaridka faqiirkaaba wixii ay u qoray uu qaadanaya tanna waa lamid halkaasaanu la marayna maxaad u daliishanaa ilaaqa aayadda aayaddu way ilaaqday sidii loo yidhi mxuu ahaayey falilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin lama odhanin qaraabadii keedii qanigaa meesha laga saar lama dhihi walidilqurbaaba layso ma aha qariibkii anigaha iyo qariibkii faqiirka waa isku mid kulli waa maxay waa qaraabatu rasuul calayh isalaatu wasalaam dhadig iyo labkina waa lamid hadda waxay dheheen dawi baa laydhi dawi dukuurtay khusaysaa marka dumarku xaggeed u wadaan nebi maxamed baa siiyaan markaa nidhi marka saa dhaha la waad fiicantihiin nasaa-i baa wariyay khayrkii xadii um, safiya bint cabdilmuطalib xunayn faygii laga helay iyo khanaa'imta laga helay khumuskii dowlqurba wax laga siin jiray nabigu qayb buu ka siiyey faadimu wax ka siiyey marka qaraabada nebi maxamed oo dumar ah oo nabigu siiyey baa la hayaa marka taa dhahay dhe marka lafdiga laakiin haddaad daliishataan lafdigu wuxuu caam ku cadyahay labku ku yahay marka inaad takliiban u raacisanna waa masale kale sheekhu wuxuu uhi wayufadalu dakaru kalabaa loo sad kordhinhayaa cala lunha kalirti qaraabada reer banu mualibi reer banu haashim rag iyo dumarba xoolihii waxbaa laga siin dhag weeye laakiin waa in loo kala badiyo ninka laba qori la siiyo gabadha reer bani hashim banmualibna la siiyo qori sidii dhaalko kale sidii dhaxalkaoo kale marka eh, waa masale laga xoog badan yahay masale laga xoog badan yahay wey eh, sidaa darteed alimaam abu ibrahim musani iyo abi thawr ibn mundir a'imo badanoo shaaficiga waawan way diideen ra'yigan waxay leeyihiin waa in loo simo bisawiya oo annagu waxaan uga qiyaas qaadanay irtige idinku xaggeed gasheen kal wasiya yidhaahdeen ma asalba anagu waayn idunkaad agga geliseen annagu halkaanaan gelinaynaa hadduu ninkii dhimanayo xoola dardaarmo dadka hala siiyo asalku waa maxay waa in loo sima lab iyo dhadig faqiir iyo hani loo simo wasiyat lmuusi oo kale weeyay dheen maxaa yeele wasiyadu waa caiyo ka timid shaksi ilahna ugu dhowaanayo tanna waa baabulcaiya fayga iyo khumuska iyo hawlahan waa caiyo ilaahay uu siinayo qaraabada rasuulka ma aha dhaxal la dhexlahayo oo nasab lagu dhexlahayo aaqrab ma aha laysma xijaabayo meeshan laysma ridahayo shuruud meeshan ma taalo baabku baab dhaxal ma waa baab alcaطaaya wاlhadaaya bay dheh ragga warkood war saalan maaha saa darteed ra'yiga eh, ibraahim almuzani abu ibraahim yaxya bn ismaaciil iyo abu hawr iyo mundur iyo ayuu xataa rajaxay taqiduuna subki wuxuu i wa bihi aquul wixii kalama soconhaya buuri ayib waxay ku bushiyeen ra'yiga irtiga ah waxay dhaheen lana baab اlkhumus markaan marayno aljaddu wuxuu qaadan min alkhumusi maca wujuudi اlabi wabnu اlbni ya'hudu min alkhumusi maca wujuudi اlbni ma hawshana dhaxalay dheheen hawshan hawl dhaxayeed ba way gar leeyihiin baad mood ayadaa qaadan maca wujuudi alummi awowgii baa qaadanhaya khumuskii isagoo aabbuhu taaganya ibn ibn اlbaciid baa qaadan maca wujuudi ibni sulb marka waxaa weeye haddiiba la helo wey oo la kala sokeeyo marka hadduu dhaxal yahayna waa la isrereebi lahaa marka in laga dhigo baab alwasiya ayaa ka wanaagsan bijaamici alcilo ah qaraabanima lagu lagu lagu mxuu ahaaye lagu mutay khumuska labkuna waa qariib dhadiguna waa qariib wax udhexeeyana ma jiro hawshanna baab dhaxaleed ma aha halkaas bay wadaado badan mareen waa ra'yi saliima wاثaaliثu kooxda saddexaad ee khumus اlkhumus wax laga siinayo yani waa fayga khumuskiisa khumuskiisa hadda ayib sii qaybsanaya ila asaga halka khumisiyo faygaan shan usii kala jebinayna waa kooxdii shanaad kooxdii saddexaad baan ujeedaa ee khumusfay wax ka qadanaysa alyataama agoomaha weeye lilmuslimiin waa agoonta muslimiinta agoona dhan ma wax laga hadlayo waa agoonta muslimiinta maxaa yeele maalku waa maal gaala laga qaada xag gaalana ka yimid waxaa mudanaya muslimiinta mudanaya wahuwa agoonkuna waa sagiirun laa aban lahu waa mid yaroon aabba lahayn waa sagiirun laa aban lahu marka waa yar yahay mana qaangaarin aabbana ma laha qaydka marka wuxuu ka baqahayaa in aad aad u qaato sagiir walba inuu meesha soo galo marka laa aba lahu buu ku qayday agoonkuna fi i i fi الnaas waxaa weeye man laa aba lahu wa fi اlbahaa'im waa maxay waa man laa uma lahu in badanna waynu soo sheegsay culama luqa ka hadlay xoolaha geela iyo loda iyo aig wii la bahaaimta kale agoon waxaa loo yaqaanaa ilmaha hooyadii ay dhimato ilan aabbadanba ilma kama leh yaa koriya ilmaha maqasha yaa koriya ma awrti baa korisa iyo orgidii iyo wanankii iyo dibidii mise waa hooyaa korisa idan agoonku fi lbahaa'im waa man laa man laa uman lahu ayib wa fi ayri waxay dheen waa man laa aban lahu wlum shimbiraha marka laga hadlayana agoonku waa shimbirta hooyadeed iyo aabbaheed ba ay dhinteen laakiin maxaa yeelay shimbirtu waa taqaano waa isla qaraaban aabbuhu wuu duuli kabajaan iyo alaabbuu soo qaban iyo jiir iyo waxbuu keeni haddana hooyadaa kici way kalaytamaan mid baa ku sii fadhin oo kumihii la sii joogi oo waardiin mid baa soo yar daaqi waa hawsha way qaybsadaan shimbiraha ugu fiican ay hawshoodu marka shimbirku waa agoon waxaa la odhan karaa marka ay israacaan labadaba israaca wey ayb agoon la garaya laakiin inagu maa ninkii hooyihii aabba ka dhintaan maxaa la yihahdaa ilmi yaraa hooyadii aabbihii baa israaceen maxaan dhahnaa agoon maaha agoon waa ninka aabbihii dhintay bs hadday hooyadaa basa dhimatana rajay baa tahay hadday israacaan maxaad leedihiin miskiin baa ladhihi <laughs> niman waa le miskiin baa laodhanaya carabtu allatiin bay u yaqaanaan oo inaga carabigu inuu inaga sarreeyo ilmaha ilma hooyadii aabbiba ay wada dhinteen latiin baa la yidhahdaa latiin laam iyo ta iyo ya iyo miin latiin ayib amaa daaru af soomaaliya u garan maayo bal hal raadiyo ayib ya waa raja agoon miya <laughs> wayushtaradu waxaa la shardiyaa ila aayadda cadaysan agooma wax ku leeyin meeshe wayushtaradu waxaa la shardiyaa faqru faqrulyatiimi cala almashhuur agoonkaa wax la siinayo ee khumusulfey la siinayo ee wax kule waa inuu faqiir yahay maxaa yeelay lianna lafd alyutmi ayaa tilmaamaya faqri iyo xaajo iyo dacfi hadduu haniya isku filan agoon maahe magacunba agoon ka yahay muslimiintii giirka waaweynaba asagaaba ka xoolo badan halkaasay macanahaasay marka milacsadeen ictibaaru macnaa bay fiiriyeen wadaadana waxay leeyihin itibaacu lafdi baa ka muhiimsan bay leeyihiin si kastabaa noqotee ayib meesha mashhuurka uu ka cabiray waxaad moodaa muqaabilku inuu daciif yahay aad u liibta sawaabkuna waa waa qowl ay aimo badan ku tageen bal qafala shaashi iyo jamaca waxay yidhaahdeen wa bihi qaal caamat اlasxaab oo ah cadamu ishtiraad اlfaqri agoon marba hadduu yahay haniba allah ka dhige khumus ulfay qorigiisii buu ku lehay lafdiga aayaddana ku dhegeen waa qowl marka xoog badan inuu ka cabiray ahayd ama alahar yidhaahda ama daahir yidhaahda mooye mashhuur maxaa wey qowl shaada ah ka hor imanaya sooma ama wej shaad ah ayb cafwan ariib ah ariib baa ka hor imanaya wاraabicu wاlkhaamisu kooxda saddexaad afraad iyo shanaad ee khumusulfay wax ku leh almasaakiinu wabnu sabiil wey masaakiinta iyo ibnu sabiilka musaafirka socotada ah iyo ninka taagta daran ee reere tabareedka ah ayaa la siinaya wayacumu wuu ku simahayaa bilcaطaa'i weysismadii uu ku baahin wuu gaadhsiin alasnaaf alarbacata almutaakhira afartii kooxoodee u dambaysay khumusulfay waa inuu ka simo oo kooda joogiya ka maqanba wixiisii meel u dhigo afartii u dambaysa hadde waa waa banu haashim iyo qaraabadii rasuulka adugu iyo agoontii iyo masaakiintii ibnu sabiilkii afartaasuu ujeedaa afartaasi beledka aad joogto iyo kaad ka maqan tahayba waa in la raadiyo agoontoodii ibnu sabiilkoodii masaakiintoodii qaraadadii rasuulka wixiina lagu simo wayacumu ay amiiru wlwaali bilcaطaa'i sismadu wuxuu ku simhayo ku baahinayo gaadhsiinaya alasnaaf alarbacata almutaakhira afartii kooxoodee u dambaysay waqiila waxaa la yidhi maxaa yeelay daahir alayana sidaa ah daahir ay maxay sheegtay meesha qaraabo rasuul ay joogtoba de waa mudan yihiin daahirka laftiga yaa keenaya leeyihin wadaaduhu hadaad qaybna siiso qaybna ka tagto maadan qaraabadii baad qayb qadisa had ayib waqiila cumuumkana ma ahayn ma ahayn in ilaaq ama bedeli ma ahayn waa maxay waa in fardi walba wixiisi uu helo waqiila waxaa la yidhi yakusu cadaha wuxuu ku gooni yeelayaa siismada iyo waxsiinta wuxuu ku gooni yeelayaa yahusu biاlxaasili fi kuli naaxiyati man fiiha minhum iilka isagu hawsha meehe meel walbo fay laga qaaday beledkaa fayga uu ka soo xasilay dadka jooga ee ama qaraabada ama masaakiinta ama agoonta ama ibnu sabiilka hala siiya wixii maxaa beledka iyo hawlo kalena gaadhsiinay baabu الzaka faturaddu calىa fuqaraa'imti milsan aad moodaa waqiila yakhus wuxuu ku gooni yeelaya bilxaasili wixii ka soo xasilay fii kuli naaxiya wixii soo hirgelay ee la helay ee hanti aweye hadda faygii baa loo jeedaa fii kulli naaxiyatin gobol walba man fiihaa naaxiyada axadka joogoo minhum min alasnaab arbaca afarti ka mid a ah, ibnu sabiil iyo masaakiintii iyo aytaamtii iyo qaraabadii rasuulka qiil asagu sidaasuu le warkiisuna ma ma xumo qiyaasan cala azakaa qiyaasan cala azakaa iyo iyo mashaqatu naqli raridda iyo raadinta oo mashaqo ah iyo qiyaasan cala zaka buu qiilku asagu fiirinaya qoli horan waxay ku dhegeen daahiru nasi laaya lafdiga aayadda wa ama alahmaasu alarbacatu min alfay waya hadda shantii afartii soo hadhay soo shan madax lagama dhigin faygi hal madax baynu shan qori ka dhignay way soo dhammey madaxa asaga dadka qaanla wuu soo dhameeyey maxaa kuu hadhay afartii meeshan ku dhimanayd yaa iska leh wa ama alahmaasu alarbacatu min alfay afartii magaxee fayga ka tirsanayd faladharu annaha lilmurtaziqati adharku waxaa wey afartaa qori qaadanaya mujaahidiinta diiwaan gashan mushaarlayda ah murtaziqadu waa nimanka u xidhxidhan inay halgamaan dowladda islaamkana difaacaan mushaarkana qaata mushaarlayda ah waa ixtiraaz can ilmuawica aw ilmutaawica nimankaas laga ixtiraazay mutaawicu waa nin markuu doona baxahay markuu doona iska joogay yaa khayalaar kabi fariis isu kaxaysanaya hadduu dana iska seexanaya isagu markuu damo ilaahay u dhawaado oo shahaada raadsana uu kici markuu xoogu yar cajisa ama uu dhaha maanta bal iska yarnadsana uu iska joogi amaa ninkan waa nin heegan u ah xilli walba inuu dhaqaaqo waa ciidan mushaarlo oo diiwaan gashan milatariga dalka difaac ilaawood faladharu annahaa afartaa qaybood ee fayga lilmurtasiqati wuxuu u ahaaday mushaarlayda mujaahidiinta ah wahum murtasiqana aljnaadu waa ciidamada jamcu jundiy almursaduna loo heegay liljihaadi halgan loo heegay waxay u diyaargaraysan yihiin inay halgamaan wax kale oy qabtaan ma jiro way cibaadaystaan hawshaa inay muslimiinta difaacaan oygaa naga xajiyaan bay u xihan yihiin marka maxaa saa u yeesheen waxaan saa u yeelay haniimaduba afarta waaxood kale yaa qaadan jiray mujaahidiin fay haddii la yimid booskii mujaahidiin yaa fadhiya murtasiqada ayaadaa qaadanaya oo mutadawiciinta xaggeed geyseen mutadawiciintu waxay leeyihiin haniimadii bay sahmigooda ku leeyihiin ayb waclamu anama hanimtum shafaana lilaahi khumusahu inta soo hadhayna almujaahidiin bay ku jiraan waxaynu hadda ka hadlaynaan qaybna waa fay fay waxaa iska leh mujaahidiinta u xirxiran difaaca muslimiinta ee loo yaqaana mushaarlayda idinku wii dagaalka ka qayb gashaan mujaahidiinta kale ee mutadawicad aho kaas xuubinkiini ka qaata haddaba hadday sidaa tahay sidaasuunaa nabigu maxaan u nidhi fayga badankii nabigu wuxuu ku bixin jiray qiyaas cala alkhaniima iyo iyo dhaqanka rasuulka nabigu sal l slam markuu fayga gacanta ku dhigo danihiisa khaaska iyo beelka haweenka iyo daymaha ka bixi wixii kaleo dhan wuxuu gelin jiray fi silaaxi walqura cuddatan fii sabiil lah kama fi saxi buhaari ayib xadiidka cumar ad garanaysaa marka fii sabil hadda yaa u taagan nimankan heegankaa u taagan wax kaleba aan qabanaynin ee furunta la geynayo oo xaasaskoodii ka fogaanaya ee caruurtii mxuu ahaay ka gablamaya nimankaas wey fa yadacu اlimaamu haddaba nimankaas se wax loo gaadhsiin waa in la qoro oo la diiwaan geliyo fa yadacu limaam imaamku wuxuu dejinayaa diiwaanan kitaab buug weyn buu keenaya diiwaanku waa mucaraf farisiya mah waa carabi asiila intaba waa la isku hayaa dhiba ma laha diiwaan buu samaynayaa uu ku qoro ku diiwaangeliyo nimanka heeganka mushaarka la siinayo wayanصib wuxuu u taagahayaa nadban likulli qabiilatin qabiil walba aw jamaacatin ama koox walbao jiha ka dagaalanta cariifan horjooge ama beeldaajiye ayuu u samaynaya haddee waxaanoo intaasoo murtasaqa lama ogaan kara waa la diiwaangelin waa la qori koox kooxaa loo qori beled beled baa loo qori gobol gobol koox walbana waxaa loo samaynayaa taliyo unug baa la samaynayaa raggii taliyaasha unugta ee mxu amiirada yararka ah hawlihii ayaa la diyaarinaya marka curafadu ayagu dhaqankii suubanay iska ahayd bi carab iyo muslimiin o dhan baa dhaqan u ahayd nabigu waa ka digay in badan axaadiis dacfi ku jiro barhkeed sunanka ku timaada masaaniidda laabudda min cariif laabudda mxuu ahaa walaabuda linnaasi min cariif laakin alcurafaau fi الnaar maxaa yeelay ninka mas-uulka baaldaajiyaha ama odayga qabiilka ama caaqilka waxaa weeye eexada ku badan dulankaa ku badan wax isdabamarinta idibdarada tolkaababa kugu qasbi war adugu maxaa dadka kaa duwan nin walba reerkiisabuu waraabsanhayaae adugu cadaalad war cadaalad meesha ma taalle dad gaajaa u dhammaynin tolkaabaa lagu leehay ayagaaba kaa farxaba haddaad adugu ataa isilaalin lahayd ayagaa kugu simayninba markaad maadaama dulanku ku badan yahay saxaabada nabigu waa oga digay laakiin yowma hawaasin waad garanaysaa markii nabigu uu yidhi war haddii ree xunayn way toobad keeneen waa kuwa ree hawaasin socdee xoolihii iyo dadkii maan u celino dadki oo la buqbuuqo nin walba wabaan celin iyo nabig wuu balukaadiye qoys walba cariifkoodii xogtiisa ha soo gudbiyo xogtooda ha soo gudbiyo markaasay kulli wada celiyen nabi maxamed asagoo hogaanba waqaatuxuu anigu wixii idinku soo aagay reer bani haashim iyo anugu waxaan elo dhan waa idin celis tolkay anaa ka adag laakiin intii na kale nin walba reerkiis bal war ha ka keeno marka curafadu waa naqiibna waa la yidhahdaa ayib waa mas-uuliyiinta qabaa'ilka horimada kooxaha dadku isma garab ordi kareen ma ogtahay sidaas wey <clears throat> ayib haddana maxaa inaga loo bedelay meeshii maxaa galay waa ugaasyadii iyo simadii iyo malaaqiyadii iyo wabaradii waa lasii baabi'inaya niman taya qaba oo baarlamaan la yidhaahdo yaa rabaa meesha inay ku fadhiistaan waad aragteen baan u male wayabxau wuxuu baarayaa imaamku wujuuban weeye tan dambe ti hore nadba baan ku idhaha la socohaata wayabxau اlimaamu wujuuban can xaali kuli waaxidin wa ciyaalih hawshaasaa la rabaa imaamka muslimiinta madaxweynaha muslimiintu waa inuu ogaado oo baadho nin walbo mujaahida oo askaria oo dagaalamaya xaaladiisa nololeed caruurtiisu waxay ku nool yihiin xaaskiisa waa in la ogaado kadibna baahidiisa meel la saaro nin baahanse wax kugu qaban nin baahan caruurtiisiibuu u raadiyaa biilkii oo islaantii buu la ka barwaadaa oo madaymuu iska bixiyaa mise gaal buu kaa difaacaa aa rabtaa inaan waba aan isiinin aad raacadawan iga qabo ciidanka muslimiinta aw oo ciidanka gobshaha ma siinaysid ayb wayabxau imaam imaamku wuxuu baadhahayaa can xaali kulli waaxidin mid walba xaalkiisuu baadhi xaalisha nololeed wujuuban weyn iyo wa ciyaalihi nolosha caruurtiisa iyo wamaa yakfiihim waxa ku filan buu ogaanaya meel hebluu jooga maxaa biil u qaadan karaa masruufkooda daawadooda caanahooda suugadooda caruurta mxu ah waxbarashadooda islaanta biilkeedii wuxuu u baahan yahay ruuxa magaalada jooga iska nasanaya iyo caruurta la siinayaa ninka mujaahidka iyo weliba ka dheeraad dadka waxaan rabnaa inaan jihaadka jeclaysiino oo weliba la siiyo nolol ka fiican ay ku noolaadaan noloshay ku nool yihiin qolyaha ganacsatada carruurtooda mid ka fiican way carurta mujahidka ku noolaadaan waa kii sayidina eh, cumar ay u timid gabadha u dhalay muxuuha eh, saxaabigii ima muxuu ahaa ibn xufaaf ibnu aymaan alkhifaari baa u yimid markaa gabadh baa u timid markaasay baahay u sheegatay ritiibuu u buuxiyey dhar iyo raashiin iyo subag iyo wuxuu qaadika iskugu daray riti labaad buu keen haddana wuu buuxiyey labadiibu iskugu xidhay hoggaansuu yidhi saxaabadii baa la yaaba cumar waa sidee gabadha miskiinta iska reemiyiga ah dameer baaba ku filaaye xoog yaroo furac iskaga filaaye laba riti oo kii labatoon jira ah oo buuxo dhaqaaqila laba santaree lu raray adugu xilligaa joogta laba santir lo u raray saxaabadii baa yidhi waa sidee wuxuu yidhi waxba mataqaan gabadha miyaa taqaanaan buui waxaa dhalay buuhi wadaadkii loodhan jiray imaa ibn xufaaf alkhufaar waxaan xusuustaa buuhi asagu nabi intuu amiir nooga dhigay maalin ciidan intuu hogaamiyey magaalo heble aan gebagabayna qoys carbeedoo gaalo ah kadibna khaniimadii iyo fayguu keenay yaa intaas xoolaan u ka qaatay buui gabadhu wuxuu uhi waa bintu mujaahidin fii sabiil illah gabdhaha lama sinna buui waa in la dhibaadiyo sidii loo dhibaadin lahaa gabadhii nabi maxamed laba santare lo u raray yani waa inay meelkaa kugu qoran yihiin dadka diinta u dhintay ee u halgamay ee ummadda u taray dadku kulama sino dii laagn ciyaal suuqa qoordheeraha ee meel dhaweyd heestan ugu baabi'iyey iyo halgamaaga ummadda aad isu meel dhigto ummaddaa rogmatay ummaddaa lama sugahayo fa yuciihi wuxuu siinhayaa ninkaa mujaahidkii carruurtiisii kifaayatan wax ku filan buu siin wayuqadimu wuxuu hormarinhayaa marka la diiwaangala ata u fiirsa hadda ciidanka xataa way kala sarreeyaane diiwaangelinta magac ayaa lagu bilaab mujaahidiinta quraysheed baa laga bilaabaya waa sokeeyihii iyo ahalka nabi maxad sal slam qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha ha ka hor ayadoo hormarin yaan laga hormarin xadiidka adugu xadiid xasana wey sida raajix ah irsaal baa lagu sheega wayuqadimu nabigu wuxuu hormarinayaa imaamku fii ibaati اlismi magaca diiwaangelintiisa fi diiwaan iyo wlicطaa ee siismada mushaarka la siinayo qurayshan buu hormarinaya quraysh buu ku bilaabaya ayb wahum qurayshna waladu nadar ibnu kinaanata wey qoyskaa wey aduu dhowr ilaa shan qowl baa ku jirta quraysh waa odaygee loo tirin ma oday kinaana kasii hoose nadar ka hooseya mid ka koreeya ra'yiga culimmadu u badan yihiin ahlu sir wاlmakhaazi qurayshku waa fihr ibnu maalik fihr ibnu maalik baa loo badan yahay sida bayhaqi iyo kayrkiiba ay sheegeen wadaaddo kalena meel kale ay maraan dhibba mala wahum waxaa weeye waladu nadar ibnu makinaanata wey wayuqadimu maxaa yeele daliilkaas waa awowihii nebi maxamed nasna waa ku yimid marka qoriddu way kale daraja ay leedahay hadda haddaan ku dhahno warbar noqoroo hawl loo tartamhayo oo la danaynayo bal magaca annaga qor dad xiriw ka soo bilowdo ood haddana xiriw kale ku xujiso ood wadaaddihii ka tagto waaweynaa way xumaanhayaan oo marka u dambe aad ku qorto meesha u dambaysa horay ka xanaaqahaya ninka u horeeye la diiwaan geliye kow laga dhigo wuu ku faanahayaa waana xoogo manqabo iyo fadiilo wey qoraysh baa mudan marka ila suubani bay nooga dhow yihiin ayib ayaddan imaamada waa lagu hormariyey imaamadana hadde waaba lagu hormariyo alaimatu min quraysh wayuqadimu minhum wuxuu quraysh kusii horumarinhayaa haadba haadkici weeye waa la iskala reebiye wayuqadimu minhu wuxuu xaggooda ka hormarin reer quraysheed bani haashim buu ka hormarin iyo walmualib buu ka hormarinaya waa laba nin oo walaalo ah oo waliba hadee ilma cabdimanaafoo laxmi ah uma cabdishamsa cabdishamsa in la yidhaahday luqawiyintu ka hadleen abcaliy alfarisi wuxuu leeyahy waa in la kor dhabo lanna waa mamnuuc min asarfi lilcalamiyati wataniif buu yidhahdaa laakiin cabdishamsin ba hadda ii dhigan ayib wuxuu u qornay cabdishamsa ma jira ya miimkada waa in la reeba lama kordhigi kare makuu kordhiga adugu uma cabdishamsa weye cabdishamsa in la yidhahdo shinka la kordhabo mooyeen minka lama xarakeyn kara isagu ayib waa magacan waana waana magac muana e, e, e, marka saasuu ujeeda wadaadka cabdilai farisiya dhibba ma laha cabdushamsa laftirkiisu waa shaqiiq lilmualib wa haashim saddexdu waa ilmo cabdimunaaf walaalo laxmi oo isku aabbi isku hooye ah laakiin fi saxiixi waad garanaysaan in nabigu kala saaray oo reer banu haashim reer banu mualib waxaa weeye walaa maysan kala tegin laa fii jaahiliyatin walaa islaam waagii nabiga tolkii la gooyo waa kay u gargaareen garab istaageen mas'aladu waxay ku dhisan tahay marka masalatu nusra maysan kala hadhin mana kala tegin bani haashim iyo banulmualib maxaa yeelay masl maslo tanaasur nusro weeye cabdushams waa in cabdimunaaf mualibna waa in cabdimunaaf haashimna waa in cabdimunaaf saddexda waa ashiqo laakiin maxay ku kala tageen walaa tanaasur nimanna way isku heliyeen markaasaa dheebta laga dhexaysiiyey nimanna carabta kaliya qurayshta kale raaceen kadibna ayaguna daadkaa qaadahadi ragga meesha galay waxaa ka mid a ah cabdishamsi sayidina cusmaan bin cafaan ba ree cabdishamsi ah marka qolyaha kale ayagu soo socdaan agtukada waa lamid haddee muxuu ahaa iyo wa nawfal uma nawfal baa ku xiga banu nawfal banu cabdishamsi banu abdinawfal nawfal de waxaa ku jira wadaadkii mucim ibnu jubayr ibn cadiy baa ku jiray isaguna waa ka soo jeeda nawfal marka isagu waa akhli ab ah lialaa saddexdaasuu walaalla iyo agga aaba kala yahay nawfalku saddexdan hore ee haashim iyo mualib iyo cabdishams waa walaalo ashiqa ah amaa nawfal aabbuu kala dhashay waa in cabdimunaaf isaguna laakiin hooye bahgooni wey ninkaa isagu bahgooni wey ha de cumaan ree bn umiya ma ahayn hadde cumaan bn cafaan ibn umayata ibn cabdishams soo maaha ayib uma intaa <coughs> kadib waa la reebahayaay uma intaa kadib waxaa ku xiga cabdاlcuza ay banu cabdاlcuza baa ku xiga oo asaguna cabdimunaafi wada dhashee waa nimanka hore adeerkood nimanka hore adeerkood weeye cabdاlcuza waa asagu ina qusayi wey waa ina qusayi cabdاlcuza ibn qusay cabdimunaaf iyo cabdاlcuza baa walaalo ah marka wiilasho hore mxuu noqon haya adeer buu u noqon uma saa'ir buuun jilbihii kale raas kale ee carbeed ee qureysheed sidii loo xigay nabiga hadbahaadkici wey ayaa laisu reebay saasay ku socon hawshu ka bani cabdidaar bani cabdidaar baa iyaguna lamid ah meesha imanaya iyaguna banu qusay ah alaqraba falaqraba sidii loo kala dhow yahay amiluu sheekhu ku siiyey kadibna waa la yaqaanaa abtirkii adugu dabaqa alaqrab falaqrab ilaa rasuulilah midba kuu oga dhow yaha rasuulka ayaa lagu hormaran waxsiismada iyo diiwaangelinta magaciisa uma intaa kadib waxaa xigahaya alansaar mujaahidiinta ansaarid baa la qorhayaa maxaa ansaar quraysh meesha hadday ka dhaqaaqdo iyo carabti nabiga ka xigta ansaar ansaar baa taagan ma aha hadda carabti hore waxaa laga hadlayaa alaqraba falaqrab ilaa rasuulilah oo min quraysh ah hadday tagto ansaar baa taagan lanna ansaar intuu nabigu ammaanay ama sharcigu ka hadlay waxaa la arkay magacan allah u bixiyey anas baa la weydiyo lidi magaca ansaareed miyaad lahaan jirteen mise sharciga allah idiin bixiyey rasuulka alla noo bixiy bu magaan magaana reer yasrib iyo qaxbaaniyiin iyo ree baan ahaan jirnay warkaana war kalu ahaa hawshan waa hawl alle wasaabiquuna alawalun min almuhaajiriin oo quraysh hadda iyo walansaar waladiina tabc ummadda kale ha gale wakii nabig sal slam yidhi haddii ansaar dadku hadday waadi iyo tog maraan iyo gol ansaarna ay meel u dhaqaaqdo waxaan raaci lahaa ansaar ansaarhawshood xadiidka anas fii musnad axmed cajiib wey nima waxay ahaayeen alla u go-ay oo aakhara daneeyo adduunka aan aan jeclay waaba intay shireen bay madiine dheheen waan rafaadnay ceelal un baan ka cabnaa oo wadaan jidideed baana baabi'iso beerihii ku baaba'ni buurahan waaweynee madiine ku teedan maan nabiga intaan u tagno ilaahay noo bari inuu nooga dilaaciy wabiyaal iyo ila qulqulahay ila biyoah waxaan aan ka nasanay un xarigga la jidiy gabdhahu ku dhammaadeen oo ku baaba'nay waxay dhaheen le waa ra'yi wanaagsane nabiga inoo geeyey way israaceen iyagoo fara badan nabigay u tageen markay nabig u marxaban soo dhawa ansaaray maanta kolley dan culus bay u socotaan soo daaye waxaa nabi allow dan culus ba maanta u soconnaa hawshana waa kuu sheegaynaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi walle maanta waxaad i weydiisataan waa iga diyaar wax walboon maanta alla weydiistana waa diyaar soo daaye markay halkaa nabigu istaagay bay isfiiriyeen waxaa la yidhi nabiga noo wax yar waxay dhaheen war adduunya yaana aminka weydiisanayna suubanahe baashu meel adag bay taagan aakhara maan ilaahay weydiisano waxay nabiga go-aan karo waan bedelay maya sheegan maya bedelaye ilaahay waxaad noo weydiisaa inuu noo dembi dhaafo maxay u socdeen adduunya ansaar markay aakhari addunya isqabtaan aakhari doortaan waa la yaqaana markaasuu nabigu yihi allahuma arxam اlansaar wa abnaa alansaar wa abnaa abnaa اlansaar marka ya rasuul allah waliabnaai nisaa'ina wa mawaalina walinisaai abnaai اlansaar wa mawaalihi marka ansaar hawsheedu qoyskaa qoys ilaahay doortay buu ahaa sidaa darteed axaadiid baa ku asaxday in ansaar uusan nacayni ilaa munaafiq waxay diinta u galeen iyo garabka inoo geysteen iyo gargaarka iyo hiilada carab oo dhan bay samriyeen ym uxud keligoo toddobaatan iyo ko baa ka dhiman yaa ka shahiid yowma uxud keligeed biru mucuuna toddobaatan dhowr keligoodaa lagu gowracay iyagoo diinta faafinaya nabi maxamed u diray xarbulyamaam oo muslimka saddex boqol iyo ka shahiiday dagaal walboo la tago muslimiinta kale iyagaa isla ekaaday shahaadada marna ayagaaba ka badnaa qoys waxay ahaayeen dagaalama islaamkana wax taray ilahayna ugu gargarwaa garabka subana sal l slm marka qoysku waa inay daba istaagaan nebi maxamed hadduu iyo iyo qaraabadii ay meesha maraan lamarka labaad waa inay soo fadhiisato haddii kale waxaa weeye hawshaa farbaa ku godan ayb qoyska cabdulcuza hade waxaa ka soo jeeda sayidina khadiije iyo zubayr baa ka soo jeeda ree cabdilcuza zubayr ibnu cawaam ibnu asad ibnu khuwaylid ibnu cabdilcuza soo maaha marka zubayr baa qoyskaa ka jeedo khadiija ka jeedo marka reer dheer uma intaa kadib ansaar markay baxdo saa'ir اlcarabi carab inteeda kale diinta waxaad u tarto unbaad ku qiimaysan tahay ilaahayna aad u geysato laakiin addunya wa ku tari mayso uma intaa kadib hadday carab baxdo ilaa yaa ka fadli badan nabigana haddii xataa aan iska dayno ansaabtii ajnaasnu ma kala fiicnaan dhahno war carab subanaha ma idinka xigtaa cajamay iyo intiina kale afrikaanka wixii reer kamaslo oo dhanba soo carabtu nabiga inagama igto ma inaga xigtaa marka intaa ku gaabsada uma intaa kadib alcajama acaajimta ayuu markaa reer faris iyo reer roomta ayuu markaa diiwaanka lagu qori oo ayadna wax la siin bisinni walfadl acaajimta waxaan ku kala xoojinaya ayagu siday u kala da'wan yihiin ukana u kala wanaagsan yihin agga fadliga iyo diinta iyo meeqaanka ama hawlihii kale waxaan ku soo wadnay bilaqrabi falaqrab ila rasul sl slam way kala duwan tahay labada masalo baabu alcajam waa maa waa bisinni walfadli ama baabu qaraabaat arasuul waa maxay iyo carabta waxaa weeyaan alaqraba falaqrab ila rasul lah sl slm uma aansaar walaa yuhbitu <clears throat> fi diiwaani diiwaanka mujaahidiinta ama murtasiqada lagu qori maayo acma indhoole de indhool waba na tari maayo indhool muslimiinta iskaga dhex joogo biilkiisna hala siiyo laakiin hawshan in ummad waxtarayaa la rabaa iyo walaa zaminan mid boosa calaana zaminku waa uryaanka curyaanka reenadisna macduur bay dhahaan hadda la soco ayb dii kale isku rabdaan macduur bay kuleeyihiin wadaadii waagii waagi ad soo qacdeen baa macalla dugsi qur-aana yaa gabdhihii qur-aanka u dhigahayey baa ma tiri macalinow macduur baan ahay bimacnaa gabadha xaayadaan ahay wey oo dugsi in asig laga fasaxay rabtaa gabdhihii kale noodistan la joogaan la yaabay na waad fiicanta xaggee laga haya halkaad socotaahay na beenta maxad ushegnaa ilahay ka cabso ayagoo de macduur maxay u yaqaanaa curyaanka ruuxa calaanka iyo curyaanka ee lixda lixaad ba ka fadhiya idinkuna macduur waxaad leedihiin waxaan cudurdaar ka qabaa qur-aanka akhriskiisi iyo hawlihii oo gabadho daahira ma ah wey marka waa laisku miyir diibhayaa walaa man laa yaslixu lilghaswi iyo ninkaan u suubanin inuu duulo lagu qora maayo diiwaanka ciidan la fayow oo la diyaariyey oo soolamaa ah oo halgemi kara ummadda wax tari kara ayaa la rabaa meesha in lagu qoree ninkaaska maxaa le cajzihim can iljihaad walow marida hadduu xanuunsado bacduhum barhkood murtasiqadii mujaahidiinta ah aw junna ama lawaalo warujiya laga wacalqaba zawaaluhu zawaalu ljunuun walmarad ucطiya waa la siin mushaarkiisa magaciisana waa loo dayn diiwaanka fain lam yurja haddaan la rajaynaynin inuu caafimaado ama uu bogsado ninkii waa la faladharu waxaa way haddana adharku annahu yucطaa waa la siin magaciisi meesha waa laga tiri laakiin mushaarkiisa wuu qaadan intuu ka dhiman ama uu ka caafimaadi ayb sababku waa maxay cinda alculamaa waxay leeyihiin targiiban linnaasi fi اljihaad waagaan xooga badnaan kuu halgamay haddaad imushaari siinaysid ood iga warqabaysid markaan hoos maray en daciifay inaad iga tagto munaasabba ma ahba haddii kale halgankaaba laga carari wax halgamaaba la waayey wax islaamka difaacaaba la waayey marka waa in la siiyo markuu no xooga badnaay uu halgamaya wuxuu qaadanaya wax leeg la siiyo bal loo kordhiyo saasay culimmadu le marka waana sax wey waana sax wey wakada waxaa lamida zawjatu xaaskiis indhoolihii cafwan ninkii waashay ama xanuunsaday ee halgankii geli waayey ee gulufii xaaskiisii waa la wa awlaadu caruurtiisina waa la idaa maata markuu dhinto hadduu geeriyoodo xataa waalida uu ku dhinto ama xanuunkiiba ka kici waay caruurtu waa inay qaataan aabbahood mushaarkuu qaadanaya waxaan oo dhan kutubtaanada ku qoran tahay marka reer galbeedka iyo reer yurubka iyo dastuurley int intay aataan iskaga kaadhigata ku soa sigaarna kugu nuugi dushiisa aa jir hadda ayb habeen dhow waxaa soo marteen ammaanaadka qaanuunkiisao dhan baa soo dhammaaday wadiica maxay tahay waa qaanuun ammaanaad dastuurka wixii lagu dhibtay ammaanaa lagu xukumi lahaabaad waxaan waa kuu qoran haddii afka lagu bedelo marka minhaaj marka la bedelo muxuusu bedelahayaa waa dastuur iyo qaanuun islaamka lagu maamuli lahaa ayb fatucda zawjatu xaaskii ama hal xaba ma waa iska miaal azawjaat afar hadday yihiin waa la siinaya mshaarkoodii xataa tankaxa ilaa ay guursato ilaa ay guursataa la biilaya markay guursato waaa qaada baahideedii ninkii dambe guursaday waxay ka hadleen shaaficiya haddayba gabadhii ay tahay markuu ninkii ka dhintay mujaahidka gabadhaan la weynaatayba oon guurba helaynin intay ka dhiman baa la biili bay idhahdeen intay ka dhiman baa la biili waagay curdanka ahayd soo wadaadkeeda jihaad nafta kaga wayna qaaden ha hadda ilaa ay ka gerinayso way cibaadaysan way tukan biilkeedana facalaykum allah idin yaasaara wey wlwlaada caruurta ayaguna la biili xataa yastaqiluu ilaa isku filaadaan ay gooni noqdaan intay qaan gaadhaan ay shaqo helaan istiqlaalka waa maxay waa alistiqlaal bilanfus xagga kasabka iyo hawsha miyaan baabka gaari karaa mise fasalka ma gaari karaa fain fadalat alahmaasu alarbacatu intaasi waa asalkaasay ku taagan tahay maqsadka guuda soo marteen weeye ah jihaadka ummadda in la jeclaysiiyo tarkiibkiisu waa asl usuul shariica wey marka tanata asalkaas u khadmanaysa u adeegaysa fain fadalat اlakhmaas اlarbaca afarta khumus hadday ka badato can xaajaati اlmurtasiqa ciidankii milatariga ahaa baahidiisii bay ka badatay markii loo qaybiyey baa xoolo badan soo hadheen wazica calayhim calىa qadri munatim xoolihii baa loo qaybin ku shaqaysta la dhiigi nin mid walba akoonka loo buuxin noolaada wuzica calayhim waa loo qaybin haddana calىa qadri munatihim calىa qadri eh, eh, takaaliifihim wa masaarib nin walba baahidiisa ninka afarta xaasleh ninka labada xaasle ninka caruurta badan nin walba baahidiisa wa lagu siinayo bal waxay dhan waa loo simi loo bixi maayo kii mxuu ahaaye eh, keligii ahaa iyo kii afarta iyo soddonka carruurta biilayay waa loo simi wadaad taagan yihi inaan la samaynin baa sawaaba calaa qadri muna maxaa nabg sal slam ooma simi jirin feyga iyo cataayaadka ninka iskaabulada iyo ninka xaaslaha ah ayib asalkaasaa ah xoog badan maxaa loogu celin waa xaqoodii oo ka soo haray ayago un baa marna loo siinhayaa dhaxlisiin iyo marna raddi soo mayna soo marin waa loogu radinhayaa un wey walasaxu asax waxaa way annahu yajuus waxaa bannaan an yusrafa bacduhu bacdu arbaaci اlkhumus wey hadda khumuskii barhkii in loo iilo fii islaaxi huquuri furimaha hagaajintooda meelaha furunta dalcado laga dhiso oo dhufaysyo waaweyn laga dhiso oo kaabada laga dhiso oo meel la hagaajiyo iyo wsilaaxi hub iyo walkuraaci fardo tichnikadii hadda laga hadlay iyo diyaaradihi baa lagu keeniyo wax walboo la baahan yahay haadaa waxaynu soo marray buui waa xukmu manquuli ilfay fayga kiisi la qaadi karo ee xoolaha nool ee la kaxayn karo ama la qaadi karo ama lacagaha xukumkoodii weeye fa ama caqaaru caqaaru lfay hantida maguraanta guryaha iyo dhulalka oo kale ah ee fayga ay gaala ka baatay falmadhabu waxaa w anahu yujcalu waqfan waqfi baa laga dhigi halkaasaa loo dayn beerhi waa laga shaqayn guryihii waa la kirayn waa la dayctiri kharashka ka soo baxa yaa lagu beeli mujaahidiinta wa tuqsamu waa la qaybin hallatuhu faa'iidadiisii wixii ka soo baxay waqfigii oo fayga ah kadaalika baa loo qaybin sidii aad soo sheegtay murtasaqada loo siinhayey hawshooda ayb xataa aruurtii baa laga biidi haweenkii baa laga biidi kiin dhoolaha meesha waa loo dayn ama waa laga saari lakin wixiisi wuu socon saasay ku socon hadduu faa'iidadu ka badato baahidoodii maxaa lagu samayn suquurta haddana lagu hagaajin o lagu habaynaya wallahu aclam kadalika ti hadda aan soo maray iyo afartii horbiyo kii horeba u laabanaysaa yani manquulka waxaan ka soo bilown in shan laga dhigi kana shan umbaa laga dhigi wy